alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi liqsaami cala allah maa macnaa aliqsaam cala allah haye n ku dhaarto isagu inuu samaynayo ku celi الxalف بأn اllaha yafعal kada aw laa yafعal kada inuu ku dhaarto ilaahay baa subحaanaه وataعaalى ilaahay saasuu arrinka ka dhigayaa saasuu sameynayaa ilaahay arrinka saa ka dhigi maayo sidaas samayn maayo maqsuudka baabka yaa sheegi kara haye tafadal bayan an alxalifa calى اllah anhu yafcalu kada aw laa yafcalu kada calى wajhi الtaxjiiri calى fadl اllahi aw suuءi الdani bihi aw اlcujbi bالnafsi munaafi litacdiim illah almuqawi litawxiid wadariicat ilى shirk yani waa in la caddeeyo dhaarta lagu dhaartay ilaahay sidaasuu yeelaya ama sidaa yeeli maayo iyadoo waxaa arrintaa qof ugu kalifay ay tahay ilaahay fadligiisi iyo raxmaddiisii inuu cidhiidhi gelinayo ama inuu ilaahay mala xun ka malaystay ama inuu naftiisa markaa u bogay oo u arkay inay dadka kale ilaahay uga dhowdahay raxmadda ilaahayna ka mudan tahay inay tahay arrin weyneynta ilaahay ay isdiidayaan weyneynta ilaahay tawxiidka xoojinaysay arrintaasi waxaa kaloo dariico iyo waddo ay u tahay shirkiga limaa fiihi min nowci mushaarakati lilahi fii afcaali waayo qofkii waxaad moodaa inuu isagu ku taxakumayo ilaahay afcaashiisa wuxuu ilaahay samaynayo waxaan ilaahay samaynayn ilaahay afcaashiisi uu la wadaago xukmu liqsaam cala allah ayaynu ku dhex jirnay in lagu dhaartay ilaahay sidaasuu sameynaya ama sidaas samayn maayo xukunkeedu waa maxaye fadal intaanad tafsiil intaanad sheegin qodobada horta su-aasha si guud uga jawaab xukmu liqsaami cala allah waa maxay baa lagu uhi nacam yaani xukum qura ma laha waayo qeybo ayaa aliqsaamu cala allahi uu leeyahy kala xukum duwan markaa qeybta koowaad waa maxay an yuqsima bima akbara allahu bihi warasuul min nafyina waihbaati hada laa basa bi nacam inuu ku dhaarto wax ilaahay uu inoo sheegay ama rasuulku inoo sheegay oo wax la sugaya ama wax la diidayo kaas wax dhiba ma laha yaa tusaale u keenaya mithaal aye wallahi layudkilana allahu lmuminiina aljana nacam ilahay baa taa inoo sheegay mihaal kale haye kef ah, wallahi layucadibana allahu lkufaar sax haye naam wallahi la yakfir allahu liman maata mushrikan waayo de arrintaa ilahay baa inoo sheegay soo ma in allaha laa yakfir an yushraka bi wayakfir ma duna dalika liman yasha nooca labaad an yuqsima calى اllahi wاlxaamilu lahu quwaة rajaa'i wa xusnu danihi birabbih inuu ku dhaarto ilaahay inuu arrinkaas sameynayo iyadoo waxaa kalifaya ay tahay rajo xoog badan oo ilaahay uu ka qabo iyo wax fiican oo ilaahay uu ka malaysanayo iyo khalabat raja fii fadlih inay ka qaalib noqotay qofkan oo hadalkan waxaa ka keena uu yahay iyo dhaartan rajada uu rajeynayo ilaahay fadligiisa isna wallaahi layakfirana allahu liya dunuubi ilaahay baan ku dhaartay ilaahay wuu ii dembi dhaafaya aw layansurana allahu layansuraniya allaahu man alama calaa man dalamani qofka i dulmiye ilaahay waa iiga hiilinaya fahada jaa waa banaanye waayo wuxuu ka maran yahay maxaadiirtii waxyaabihii loo diiday aliqsaam cala allah waay ka mid taxjiiru fadli illah cid ilaahay fadligiisi iyo raxmadiisii uu u diidayaa uu leeyahay ma helayaan ma jirto sidaasoo kale mala xun in laga malaysanayaana kuma jirto kumana jirto waxa weeyaan in ilaahay subxaana watacaala afcaashiisii lagu taxakumayo ee hadalkani sifaad wanaagsan buu ka dhashayba waa quwat rajaa iyo xusnu dani billahi subxaana wa tacaala rajo xoog badan oo markuu leeyahay wallahi layakfirana allahu liya dunuubi macneed waa sidaasaan aad u rajaynayaa oo rajaau dalikaba gaalibu calaya maaha inu anahu yajzimu dalika calى اllah malo wanaagsan oo ilaahay uu ka malaysanayo ee arrinta noocan ay ka dhalatay sifaadkaasina waa sifaad wanaagsan wey waxaa u daliila xadiidka anas ee bukhaariyo muslim ba ay wariyeen qisada gabadh la odhan jiray rubayc bint nadr oo anas ibnu maalik eddadii ahayd ayaa gabadh kale waxay ka jebisay ilig markaa gabadhaa iyo dadkeedu waxay dalbeen qisaas markaa anas baa wuxuu yidhi wallahi yaa rasuul allah laa tuksaru thaniyatu rubayic ilaahay baan ku dhaartay ee rasuulka ilaahay ow la jebin maayo gabadha rubayic ladhaa ee eddada dhoosheeda la jebin maayo anasna ujeeddadiisu maahayn in xukumka ilaahay oo qisaasta uu radinayay ama uu diidanaa calaa sabiili ikhbaar buu hadalkan uu yidhi yani arrintaasi dhici mayso wainamaa xamalu calaa dalika quwat lyaqiin waraja min rabbihi warajaau min rabbihi xusuula dalik waxaa hadalkaasi ku kalifay yaqiin xoog badan iyo rajo uu ilaahay subxaana watacaala ka rajeynaya arrintaasi sidaa u sheegay inay u dhacdo rasuulku wuxuu ku yihi yaa anasu kitaab alqisaas kitaab waa bimacnaa xukm ullah alqisaas ereyga alkitaab isagoo bimacna alxukm axaadiid dhowraba kusoo arooray waxaa ka mid a ah, ayuma laysa fi kitaab illahi fahuwa bailu oo loogama jeedo shardi kastoon qur-aanka ku qorayn waa bail loogama jeedo waxaa looga jeedaa ayuma shari yukhaalifu xukm اllah fahuwa bail wuxuu ujeedaa rasuulku ilahay inuu sheegay ana sina bsin iliga in iliga loo ridayo anas waa ku celiyey wuxu uhi wallahi laa tuksaru haniyatu rubayic qoladii markaa gabadha iliga laga riday markii ay hadalkaa anas maqleen radow wa cafow can ilqisaas waxay raalli ku noqdeen in mag la siiyo qisaastiina way cafiyeen faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ina min cibaadi illah man low aqsama calى اllahi la abara addoomaha ilaahay waxaa ka mida mid hadduu ku dhaarto inuu ilaahay sidaas samaynayo aliqsaam calى اllah man low aqsama biاllahi muu odhan rasuulku alayh الslat slam muxuu yihi man low aqsama calى اllah ee man low xalafa ana allaha yafcalu kada aw laa yafcalu kada mid hadduu ku dhaarta ilaahay sidaasuu samaynaya ama ilaahay sidaas samayn maayo la abarahu ilaahay dhaartiisaas uu u fulinayo oo arrintu sidii uu ku dhaartay ay u dhacayso marka anas ibnu malik rajo xoog badan iyo malo wanaagsan oo ilaahay subxana wa tacaala uu ku qabay ayaa dhaartan ka keenay dabeetana ilaahay dhaartiisii buu oofiye qoladii qisaasta dooneysay ilaahay qalbigoodii bedelay oo qisaastii bay ka tanaasuleen oo inay ma qaataan bay markaa ayay aqbaleen waxaa la mid a xadiidka xadiidka xaarihatu ibnu wahab uu rasuula ka wariyey huwa fi lbukhaari qaala samictu nabiya yaquul alaa adullukum cala ahli اljana rasuulku wuxu uhi ma idin tusiyaa ahlu janaha kulu daciifin mutadacafin waa mid kasta oo daciifo miskiina ah oo la la taag daraysto low aqsama cala allahi la abaro markaa dadka dhexdoodaanu awood iyo maamuus iyo magac ku lahayn lakin ilahay agtiisa ayuu manzilo ku leeyihi oo low aqsama cala allah hadduu haa wallahi layafcalana allahu kada la abaro wa naari kulu jawaadin utulin mustak utul cutulin mustakbirin ibn xajar wuxu uhi markuu xadiidkaa sharaxay waqowlu low aqsam cala allah la abaro ay low xalafa yamiinan calaa shayin an yaqaca amacan fii karam illahi biibraarihi laabarahu waawqacahu liajlih dadka markaa darajadaa gaadha ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala darajo kule iyo manzilo eh, ku dhaartaan ilaahay arrinka saa ka dhigayo ilaahay u oofinayo dadkao dhan maaha waa in gaara oo dadka ka mid a ولهذا وxu uhi شhekh الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى وأما الذين يقسمون على الله فيبر qسمهم فإنهم ناaس مخصuصون kuwa ku dhaaranaya ilahay inuu sidaa yeelayo ilahay dhaartooda u oofinaya waa dad gaara wey qeyb saddexaad an yakuna الxaamilu lahu huwa الإعjاaب بالنفس in qofkan le wallahi ilaahay sidaasuu yeelaya wallahi ilaahay sidaa yeeli maayo samayn maayo waxaa kalifayaa uu yahay inuu naftiisa u bogsan yahay oo dadka inay ka sareyso u arko markaa kibir iyo isla weyne ay kalifayso iyo ataxjiir calaa fadli illaahi caza wajal inuu ilaahay fadligiisi iyo raxmaddiisii ballaadhneyd cidhiidhi gelinayo midaan dadka deeqaha inuun gaadhaha inuu ka dhigayo iyo wa suu dani bihi tacaala ilaah inuu mala xun ka malaysanayo sida inuu idhaahdo wallahi laa yakfir llahu lifulaan wallahi ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo o laa yarxam llahu fulana wallahi ilahay hebel u naxariisan maayo noocan waa muxaram wahuwa almuraadu bilbaab waana ka baabkan loola jeedo xadiidka baabka ayaa xaaraannimadiisana u daliila wuxuu yihi sheekh markuu baabka sharaxayo ay dikru ma jaءa min aladilati addaalati calى taxriimi اlxalifi calى اllah baabkan waxaa loo guntay in la sheego adilada tusinaysa inay xaaraanta in lagu dhaarto ilahay inuu waxaa samaynayo mar walba ma xaaraan ba maya ida kaana calى jihati اlxajri calى اllah haddii ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa la cidhiiri gelinayo wاlqaطci bixusuuli اlmuqsami calى xusuulih oo qofkan ilaahay afcaashiisii mid ku taxakumaya uu iska dhigayo uu leeyahy si kale maba noqon kartaba sida anigu aan idhi aan ku dhaartay bay ilowba ilow arrintu udhacaysa wahuwa taali faama in kaana calى jihati xusni dani biاllah lakiin hadalkan qofka waxaa ka keenay hadduu yahay inuu ilaahay malo wanaagsan ka malaysanayo rajo fiicanna ka sugayo faqad qaala salى اllahu alيyه wasalam ina min cibaadi اllahi man low aqsama calى اllahi la abaro musanifku raxima llahu tacala baabka wuxuu ku sheegay laba xadiid wuxuu uhi an jundubin can jundub bni cabdillaahi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi wuxu uhi qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilahay u dembi dhaafi maayo lifulaani qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yihi casiiz ahaaye oo jaliil ahaaye man waa kuma da ladii kaas daad waa iska zaa'ida man iladii unbay ka dhigan tahay yataأllaa yaxlifu dhaaranaya calaya anigu inaan calaya aniga igu dhaaranaya an laa akfira inaanan u dembi dhaafahayn lifulaani inii anigu qad kafartu lahu waan u dembi dhaafay kii aad lahayd wallahi ilahay u dembi dhaafi maayo wa axbadtu camalaka camalkaagiina waan buriyey kaagii naxariista ilaahay cidhiiriga gelinaya ama ilaahay malaxun ka malaysa ku malaysanayo rawahu muslim wallahi laa yakfir llahu lifulan xadiidka abi hureyre ee soo socda waxaa ku sugan in qofka hadalkan yidhi waxaa ka keenay uu ahaa ujb cujbun binafs inuu isagu isu bogsanaayo qofkan sidan uu ku leeyahay inuu isagu ka sarreeyo u ka wanaagsanyo ilaahay uga uga dhow yahay inuu sheeganaya ama inuu hadalkeenu hi alى jihati taxjiiri fadl اlah walyasi min raxmat اllahi lisaaxibi ama ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa ballaan inuu cidhiiri gelinayay qofkana inuu naxariistii ilaahay uga quustay qofkuna inuu nafti lafahaantiisa naxariista ilaahay uga quusto iyo inuu cid kale naxariistiisa uga quusto midnama banaana markuu arkay ninkan oo dembiyadii israar ku sameynaya oo joogteynaya ayaa hadalkan uu yihi iyadoo hadalka waxaa ka keenay sifaat kaa xun ay tahay man da ladii yata'alla calayh ay yaxlif weeye macnihu oo ka ku dhaaranaya inaan hebel u dembi dhaafahayn istifhaamtanna waa lilinkaar cibaaraduna waxay xambaarsantahay takhwiif iyo tahdiid shadiida hanjabaad iyo goodi adag ata'alina fi lugati اlcarab waa alxalif liladiina yuluuna min nisaaihim ay yaxlifuuna min nisaaihim ilaaga waxaa loo yidhahda ninku waa inuu xaaskiisii ka dhaarto culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen taaligu halkan awsacu macnan min alxalif xalifka waa ka macna ballaadhay oo in la dhaarto oo lagu dhaarto ilahay inuu sidaas samaynayo ama inaanu samaynayn taali way tahay iyadu laakiin wax kale isaguna taali ah oo alikhbaaru ljaazimu canh qofku yaanu dhaaranbe inuu idhaahdo ilaahay sidaasuu samaynaya oo si go warka noocaasa uu u sheego ixtimaalba aanu gelinayn walow dhaariba aanay la socona kaa laftiisuna waa taali bay culimada qaarkood aibi wuxuu culimada qaar ka sheegay fi sharxi mishkaat inay dhahen laa yajuusu liaxad an yajzima bilgufraani aw bilciqaab lianna axada laa yaclam mashii'at allahi wairaadatahu yani aan qofna uma banaano inuu dhaahdo ilaahay hebel waa u dembi dhaafaya waa isagoo arrintaa jasminayo ole in lobelo arrintaas way dhacaysa raje iyo wuxuu ilaahay ka filanayo iyo aanay arrintu ahayn xataa dhaaribay aanay la socon ama inu dhahdo ilahay hebel waa ciqaabaya sababta hadalkaasi aan u banaanin waxa weeye qofnimo oga ilahay wuxuu doonay hal araada allahu an yakfira lifulan aw an yudkilahu اljana aw an yucadibahu la taclamu dalik kul hada mutacaliq biqadar اllahi waqadar اllahi siru fii cibaadih bal narju lilmuiici qofka ilaahay adeeca khayr baynu u rajaynaynaa walaa najzimu lahu bijanati wamaqfirati danbi wanakaafu lilcaasi wainama yujzamu lqowl fii xaqi man jaءa fiihi nasr culimada sheegtay shahaadaadka oo markhaati furka hebel jan buu gelayaa ama hebel naar buu gelayaa ilahay hebel januu gelinaya ilahay hebel u dembi dhaafay ilahay hebel u dhaafay ilahay hebel waa ciqaabaya xataa dhaari haddaanay la socon inay arrintaasi ta'aliga xadiidkani diiday ay tahay waxaa ka mid ah alkhaaabi fii macaalim sunan iska afraad safxada boqol iyo sideed iyo lix sheekh bin cuthaymiin sida majmuucu fataawihiisa ku qoran juska saddexaad safxada boqol labayo labaatan waxaa la weydiiyey hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan iyagoo ka hadlaya qof dunuubta iyo macaasida badsaday fulaanu baciid can ilhidaaya badhaan hebel hanuunka aad buu uga fogi aw can iljanati buu ka fogi aw can makfirat illahi buu ka fogi hadalkaa xukunkiisu waa maxay mayna tira ilaahay hebel hanuunin maayo hada laa yajuus liannahu min baabi taali cala allahi caza wajala buuri arrinta noocaasi ma banaana waa ilaahay oo si go-an looga waramayo inuu waxaa samaynayo waxaan la ogeyn inuu samayn doono iyo inaanu samayn doonin man da ladii yataala caleyh saynu sheegnay istifhaamtu waa lilinkaar qurطubi wuxuu yihi istifhaamun calى jihati اlinkaari wاlwaciid marka waxaa laga faa'idaysanaya ui taxriim اlidlaali calى اllahi tacala wujubi tahadubi macahu fi اlaqwali wاlaxwaal qad gafartu lahu qofkii aad lahayd ilahay u dembi dhaafi maayo ilahay wuxuui waan u dembi dhaafay biayi sabab min asbaab اlmakfira almacruufa ayuu ilaahay ugu dembi dhaafay ee maa macnuu in qowlka qofkaa loogu dembi dhaafay laysa macnu haakada walaysa sababu makfirati kownu dalika rajul alaakhar xakama caleyh biana allaha laa yakfiru lahu ninkan dembiga sameynaya laftiisu isagoo dembi sameynaya weliba musirun cala dunuubi ahaa haddana waxaa muuqata inuu ilaahay malo fiican ku malaysanayey rajo fiicanna ilaahay xaggiisa uu ka qabay waxaa dhici karta inuu dembiga samayn jiray toobad keeni jiray haddana uu ku noqon jiray waxyaabaa taa tusinaya waxaa ka mid a xadiidka waxaa ku timi inuu yihi khallinii wa war aniga iyo rabbigay noo kala dhex bax macana ilaahay qofkan hanuunin maayo u dembi dhaafi maayo ha odhanin taa ilaahay baa i hayee adigu iimahaysid aniga ilaahay sukaayadaa waxaynu ka qaadanayna markaaynu ka barayna masale muhim oo ah dadka macaasida iyo khaladaadka sameynaya dadka luunsan laa tandur ilayhim bicayn اcujbi wاlsdiraac ha ku eegin il isu bogid iyo iskibrini ay ku jirto iyo quursi ha isna moodin inaad adigu ilaahay subxaana watacaala aada uga dhowday ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa adigu inaad helayso iyaguna ay waayayaan arrimahaas oo dham ilaahay bay gacanta ugu jiraan wuxuu ilaahay arrimaha ku gebagabayn doonana adigu ma ogin qadarkuna waa sirtaa ilaahay subxaana wa tacaala u qarsoon markaa iska ilaali arrimaha noocaasa wa axbadtu camalaka alixbaaط waa isaalaة اlxasanaat wa idhaabu hawaabiha ixbaaط اlcamal wa isaalaة اlxasanaat wa idhaabu hawaabiha waa qofku wanaagyadii uu sameeyey in la baabiyo wixii ajar uu ka heli lahaana la tirtiro ixbaad lcamalla marka nusuusta iyo adilada la eego laba qaybood buu uqeybsamaa yanqasimu ilaa qismin alixbaaط اlkuli bxayu tabطl kul اxasanaat wayazuulu hawaabuha ixbaadka kulliga waa qofka xasanaadkiisii oo dhami inay buraan wax alaale waxa ajar ka heli lahaa oo dhamina inuu masaxmu baabao wa hada laa yakunu cinda ahli الsunati ila bاlkufr in qofkii muslimkaa camalkiisa oo dhami wada buro ahlu sunna waxay qabaan inay gaalnimo un keento sida ilahi uhi walow ashrakuu laxabita canhum ma kanuu yacmaluun walaqad uuxiya ilayka ilى ladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakunana min alkhaasiriin waxaa ahlu sunnaha masaladaa ku khilaafay almuctazila fajacaluu ixbaaط اlkuliya bificli اkabaa'ir waxay dhahan qofku hadduu kabiiro sameeyo acmaashiisa oo dhami way bureysaa wakadalika alkhawaarij nooca labaad waa alixbaaط اljuزi wahuwa an tabطula bacd اxasanaat wayazuula hawaabuha waa in xasanaadka qaarkood ay buraan oo ajarkii qofku uu ka heli lahaana uu baabao xasanaadkii o dhan maaha waa ka ilaahay yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa tubطiluu sadaqaatikum bilmani wاlأda oo qofku hadduu sameeyo mana sheegasho iyo qofku sadaqada siiye inuu dhibo ilaahay wuxuu sheegay arrintaas inay sabab noqonayso sadaqadu bixiimaha camalkiisii oo dhane inay burayso oo xasanadaas midaan u qornayn ay noqonayso isla markaana hawaab iyo ajar aanu ka helin haddaba xadiidkan waxbadtu camalaka ku jirta maxaa lagu fasirayaa culimadu way isku khilaafeen almuraad biqowlihi tacaala waaxbadtu camalaka qaarkood waxay yidhahdeen camalka waxaa looga jeeda dhaartiisa macnuu waxa weeye abdaltu qasamaka dhaartii aad ku dhaaratay hebel inaanan u dembi dhaaf ahayn waan buriyey ey jacaltu xalifaka kaadiban dhaartaadi waxaan ka dhigay mid been ah waan u dembi dhaafay mar haddii loo dembi dhaafay warkiisii a ah, ilaahay u dembi dhaafi maayo soo been mu noqon macnuhu waa sidaas bay yidhaahdeen culimada qaarna waxay yidhaahdeen axbadtu camalaka saalix weeyaan macnuhu maaha dhaartii camalkii saalix ee aada samaysay baan buriyey wey marka haddii loola jeedo camal gaara falaa ishkaala fii dalik oo dee sayi-aadka xumaanaha qaarkood xasanaadka qaarkood inay buriyaan nusuusta waa ku sugantay rasuulku alayh salaatu wasalaam waa ka yihi man taraka salaata alcasr faqad xabita camalu qofka salaada casr markaa ka taga salaadii casr aan tukan qofkaa camalkiisa uu buray camalkiisana waxaa looga jeedaa camalkii maalintaas maalintaa uu sameeyey maha camalkiisi oo dhan haddii looga jeedo marka wuxuu noqon karaa camalkan ilahay u leya axbadtu camalaka alcamal aladi tafaakara bihi calaa saaxibihi camalkii uu ugu faanay ninkan u dardaar warinaye lahaa wallahi laa yakfir llahu lifulan marka camal gaara buu noqonaya haddii loo jeedo ixbaad kulli oo camalkaagii oo dhan baan buriyey camalkiisa oo dhami waxa uu ku buray noqon maayo mujarad liqsaam cala allah hadalkan uu yihi wallahi laa yakfir llahu lifulan ee waa inuu u weheliyo wax kale oo gaalnimo ah waxaa gaalnimadaaoo camalkii oo dhan buriyey ama wax kaloo camalka o dhan buriyaa waa inuu ula socdo walihaada wuxuu yihi alimaam nawwi raximah llah xadiidka maruu ka hadlayo wayutaawalu xubuuطu xubuuطu camali hada calى anahu usqiطat xasanaatuhu fi muqaabala fii muqaabalati sayiaati macnaa ninkaasi intuu xumaan lahaa ninkaa u dardaar warinayey maana waxaan ujeeda xumaantan uu sameeyey oo ataali calى اllah inuu dhiganta ayaa xasanaadkiisi laga tuuray waxbadtu camalaka waa sidaas wasumiya ixbaaط majaasan camalka o dhan lama wada burinay majaasaan baa ixbaad lagu magacaabay wayaxtamilu anahu jaraa minhu amru aakharu awjaba اkufr waxaa kaloo dhici karta ninkan inay ka dhacday arrin kale oo gaalnimo ah oo camalkiisa oo dhami uu ku buray ويxtamilu أna hada kana fi sharci man qablana wa kana hada xukmu inuu madina ga horeeyey xukunkoodu uu sida ahaa iyo sharcigooduna waa wax dhici kara wey sheekh بn cuthaymiin isagu masalada meel kale ayuu la maray wuxuu le xadiidka da waxaa ku timi ninkaasi inuu caabid ahaa ninka hadalka yidhi wuxuu leeya cibaadadiisa camalkiisaa buray de markaa lafteeda majaas bay noqonaysaa ila ixbaadku waa wixii oo jiray in la baabiyo sooma haddii cibaadadiisu aanay ansixinna dee cibaado sugnaatay maba ahaba marka waxbadtu camalaka ay aqbal cibaadatika saasuu isagu ku fasiraya ibnu oo wuxuu leeyahay cibaadadu maxay ku dhisantahay tadallul iyo khuduuc soo maa ka maqnayd buu leeyahay ninkan oo calaa sabiili licjaabi binafsi buu saa awgeed bay cibaadadiisu noqotay midaan wax laga soo qaadin waxaanu taa ku xoojiyey wuxuu hi waa axaadiida ku timi inuu ilahay yihi idhabuu bihi ila annaar laakiin daliishiga noocaasi waxaynu odhan karnaa sax maaha waayo qof kastoo la yidhi xagga naarta geeya macnaheedu maaha dee inuu gaal yahay ama inuu yahay qof aanay cibaadaba u ansixin ama inuu yahay qof naarta lagu waarinayo calaa kuli xaal axbabtu camalaka loogama jeedo hadal aan gaalnimo ahayn baa camalkaagii oo dhami ku wada buray khulaasadu waa intaas waxaa kale looga jeedaa macnayaashaa kaleu noqon karaa dhaartaadii baan buriyey oo been inay tahay aan caddeeyey wuxuu noqon karaa waxa weeyaan camal khaasa ixbaadkii juzigaa wuxuu noqon karaa camalkaagii oo dhan baan buriyey sababta loo buriyeyna markaa ay tahay arrimo kaleoo gaalnimoa ah oo camalkiisii oo dhami ku buray ninkaasi inuu ku sifoobay qaala u fii abi hurayrata ana alqaa'ila ninka hadalkaa yihi rajulu nin weeye caabidun nin cibaadaysta oo cibaado badan buu ahaa qaala abu hurayra wuxuu ihi takalama wuxuu ku hadlay bikelimatin hadal awbaqat ee ahlakat halaagtay dunyaahu adduunyadiisi iyo aakhiratu aakhiradiisa marka xadiidka abi hureyre lafdigiidusana aad buu uga ballaaran yahay wuxuu yihi rasuulkaan maqle ole kaana rajulaani fii bani israaiila mutawaakhiyeyn laba ninoo reer banu israaiila niman walaalowey bay ahayn fakaana axadumaa yudnib walaakharu mujtahidin fi lcibaada mid waa dembaabi jiray midna cibaadadu ku dadaali jiray fakaana laa yazaalu mujtahidu yara alaakhara cala demb kaa cibaadada ku dadaalaya wuxuu arki jiray kii kale dembigii samaynaya had iyo jeer fayaquulu aksin war ilaahay ka boqo dembiga iska daa fawajadahu yowman calaa dembi maalin buu markaa ku ogaaday dembi faqaala lahu aqsi qaala khalinii warabbi war aniga rabbi sukaaya daagu abucita calaya raqiiban aniga ilaalisaa laguu soo diray faqaala wallahi laa yakfir llahu laka wallahi baan ku dhaartay ilaahay ku dembi dhaafi maayo aw laa yudkiluka allahu ljana ilaahay janno ku gelin maayo faqabada arwaaxahumaa ilaahay labadiiba naftu ka qabtay faijtamaca cinda rabbi اlcaalamiin ilaahay agtiisay ku kulmeen faqaalu lihada mujtahid akunta biya caalima kii cibaadada ku dadaali jiray ilaahay wuxuu ku yidhi ma waxaan samaynayaa baad war u haysa taasi waxay xoojinaysaa hadalka aynu yihi xataa haddaanay dhaari la socon oo hadalkaa u yidhaahda calaa sabiili اljasmi calى allah inuu leeyahy illowba il ilow sidaa aan idhi ilaahay samaynaya inaanay arrintaasi bannaanayn way sidu ilaahay samayn dooniyo wuxuu ilaahay qadari wuxuu ilaahay dooniy ma og ma oga lihaada buu yihi kunta bi caaliman oo kunta calaa maa yadi yaddi qaadiran yani maadaa igu taxakumaya waxa gacantayda ku jira awood u leh wa qaala lilmudnib idhab fadkul iljanata biraxmati kii dambaabayna ilaahay wuxuu ku yihi tag oo jannada ku gal naxariistayda marka waxaa loogu dembi dhaafiyey waxaa janno lagu geliyay hadalkii ninkaasi uu ku yidhi oo qura maaha ee waa ilaahay raxmadiisa wa qaala lilaakar bihi ila annaar qaala abu hurayra waladii nafsii biyadih latakalama bikelimatin awbaqa dunyaa waakhiratahu kelimana wuxuu uga jeedaa kalaam hadal alkelimatu tuطlaq yuraadu biha alkalaam awbaqatna bimacnaa ahlakat wa afsadat calayhi mid adduun iyo aakhiraba oo alibaaq waa alhlaak ijtanibu asabca almubiqaat wajhu dilaalati alxadiidi calaa maqsuudi ilbaab waa min wajhayn alawal maa fii qowlihi man da ladii yatahalla caleyh ala akfira lifulan oo min inkaari maqaalatihi wa ibطaaliha in laynu hi istifhaamtu waa istifhaam inkaari ah. waman da ladii yatahalla caleyhi ala akfira lifulan waxaa ku jira inkaaru limaqaalatihi wa ibطaalu lah wlinkaaru laa yakun ila calaa amri muxarami qofkana waxaa lagu inkiraayo weliba dee diidmada lagu diiday la takiidiyaa la adkeeya hadduu wax xaaraana sameeyey wejiga labaadna waa mucaaqabat mutaali cala llahi biixbaai camalihi waa in kii ku dhaartay ilaahay qofka inaan u dembi dhaaf ahayn ilahay ku ciqaabay camalkiisi inuu buriyey wlmaqfirati liman xakama calayhi biana allaha laa yakfiru lahu iyo inuu ilaahay u dembi dhaafo weliba jannada u geliyey kii uu yihi ilahay u dembi dhaafi maayo waxaana sidaa loogu ciqaabay liannahu jacala nafsahu xaakiman cala allahi fii khalqi mid ilaahay xukumayo ilaahay khalqigiisa waxa uu ku samaynaya isaga ay kasoo fulayaan ayuu naftiisii ka yeelay wlxaamilu lahu calى dalikana waa maa alicjaabu bالnafs wa taxjiiru fadl اllahi wa suuءu dani bih wa qilaة tacdiim الlah hadduu ilaahay qalbigiisa kuwa yahay ilahay waa ka edebsan laha edeb darada noocaasa ilahay kulama hadleen qaala fihi masaa'il alula ataxdiiru digista laga digay min ata'ali cala allah in lagu dhaartay ilahay inuu sidaa samayna ma inaanu saa samaynayn goorma ayaa ata'ali cala allah uu xaaraan yahay ida kaana alxaamilu lahu cala hada hayade sheegade goormuu xaaraan yahay haddii waxaa kalifaya u yahay alcuju binafs aw ataxjiir calaa fadli illah suu dani billah aw ataxakum calaa afcaali illahi subxana watacaala athaaniyatu kownu nahri ahaanshaha naartu ay tahay aqrabu mid uga dhow ilaa axadina midkeen min shiraaki nacli indhasha kab kabtiisa shiraagu waa halkaa Eh, la geliyo suulka kabaa qaarkood baa leh marka jannada iyo naartu labaduba eh, aada bay noogu dhow yihin waa sheegi doonaa jannadane waayo hada rajul amara allahu bidihaabi bihi linaar bimujarad hadi lkalima kelmad uu yihi baa noqotay ta naarta ka xigta kelmaddaa markuu yihi ilaahay muxuu amray idhabuu bihi ila marka ixdar ya cabd allah qowl adiga aada kuula sahlan oo aada iska tidhi ama ficil adiga kula fududaa ayaa sabab u noqon kara inaad naarta waxa weyaan aada gasho athaliatu ana aljanata jannaduna waa milu waa saasoo kale aad bay inoogu dhowday oo ninkii markaa dee dembaabaye musrif calaa nafsihi ahaa markuu ninkaasi ku uhi wallahi laa yakfir llahu laka aw laa yudkiluka aljanna abada ilahay wuxuu ku uhi idhab wadkul iljanata biraxmati saasay isagana jannadu ugu dhowey araabicatu fiihi shaahidun shaahidii markhaati baa ugu sugan liqowlihi nebigu xadiidka kale ku yidhi ina rajula layatakalamu bilkalima ma yaraa an tabluga xayu balagat yahwi biha fi naari sabciina khaliifa xadiidkan qisadan xadiidkaasay u markhaati furaysaa buuri tadbiiq waaqiciyana way u tahay oo la taaban karo rasuulku wuxu uhi nin baa qof baa wuxuu ku hadlayaa kelmad aanu islaahin halkaasay gaari doonta markaas sabab u noqonaysaa in naarta uu kaga hoobto masaafo toddobaatan sanadood loo socdo maana waa kelmad isaga la fududay riwaayadka qaarkoodna abcad mima bayna almashriq walmaqrib marka waxaa aada xadiidkan iyo kanuu sheekhu ugu markhaati furayaaba ay uga digayaan min eh, mazalat lisaan oo simbiraaxasho carab ayaa sabab u noqon karta alhalaak walihada baa rasuulku man yadmanu lii maa bayna laxyayn wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljana kuma i damaanad qaadaya inaanu xaaraan ku samaynayn labada lafgareed inta udhaxaysa waa carabka iyo labada lugood inta udhaxayso cawrada ah mucaadna rasuulku wuxuu ku uhi kufa calayka haada carabkaa iska qabo qultu ya rasuul la innaa lamuaakhaduuna bima natakalamu bih waxaanu ku hadlayno miyaa naloo qabsanaya qaala akaladka umuka ya mucaad wahal yakubu naasa fi nnaari calaa wujuuhim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaaid alsinatihim wakadalika rasuulka markii la weydiye can akari maa yadkulu bihi naasu naar waxaa u badana dadku naar ay ku gelayaan muxuu ku jawaabay alfamu waalfardu wixii xaaraane afka ay kaga hadleen iyo xaaraanta ay cawradooda ku sameeyeen marka labadaasi labada ugu halisaysan weeye labaduna waa laba shahwo oo shahwaad badan oo addoomaha halaaga ay ka farcamaan alkhaamisatu ana rajula ninka qad yukfaru lahu in loo dembi dhaafo abaa la arkaa bisababin loogu dembi dhaafo sababkaasoo huwa isagu min akrahi lumuuri iley arrimaha kuu necab yahay kamida markaa sheekhu masladan wuxuu dhigaya ninkan in loogu dembi dhaafay kelmaddaa uu karaahiyeysanaya lagu yihi kelmaddaasoo ah wallahi laa yakfir allahu laka kelmaddaas kelmadu aada u karaahiyeysanayaabe de hadalkiisana waa ka muuqataa o khalini warabbi abucita calaya raqiiba waay laakiin xadiidka kama muuqato in kelmad dan loogu dembi dhaafo ana hadi اkalima hiya sabab fi makfirati dembi bal xadiidku wuxuu ixtimaalaa in sabab kale loogu dembi dhaafay laakiin inuu ilaahay sabab kale ugu dembi dhaafo se ilaahay fadligiisa iyo raxmadiisa waana sida xadiidka ka muuqata idhab wadkul iljanata biraxmati iyo kelmaddan lagu yidhi baa markaa kulmay maaha kelmaddaa lagu yihi in loogu dembi dhaafo wlihada sheekh bn cuthaymiin wuxuu yihi raximah اllah fainahu qad gufira lahu bisababi hada الtaأniib wa hadihi lam tadhar liya min alxadiid in kelmaddaa xuna ninkaasi uu ku yidhi u karahaysanayay loogu dembi dhaafay xadiidka igama muuqato walacala tuukhad min qowlihi qad gafartu lahu walaa shaka ana alinsana qad yukfar lahu bishayin huwa min akrahi lumuuri ilayh laakiin mas'ale ahaan qofku arrin uu aada u karaahiyeysanayo aada u dhibsanayo in loogu dembi dhaafo ama janno inuu ku galaa oo dhacda sida jihaadka oo kale oo wax naftu dee ay dhibsanaysa weeye ilahay baa yihi kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum wacasaa an takrahuu shayan huwa khayru lakum wacasaa an tuxibuu shayan wahuwa sharu lakum qaala raximah llah baabun laa yustashfacu billah ilaahay lagama dalbo inuu qof uga shafeeco qaado calaa khalqihi khalqigiisa alistishfaacu billaahi macnaheedu waa maxay waa jaclu llahi shaafican lilkhalqi cinda alkhalq waa in ilaahay laga dhigo oo laga yeelo mid makhluuq u shafeeco qaadayo makhluuq kale uga shafeeco qaadaya macnaa ilaahay makhluuqaadka erge loogama dhigto oo lama hahdo ilaahayow hebel iga ergee waxa hay sameeyo ama waxa iga daayo ama waxa siiyo marka ilaahi subxana watacaala erge lagama dhigto marka alistishfaacu bilah macnihiisu waxa weeyaan jacluhu shaafican lahu cinda axadi min alkhalqi waa inaad ilaahay ka dhigto mid khalqiga cid kamida kaga shafeeco qaada maqsuudka iyo ujeedada baabku waa bayaan ana jacla اllahi shaafican cinda axadi min alkhalq waa in la caddeeyo in ilaahay laga dhigto mid khalqi u shafeeco qaadaya oo khalqi kale uga shafeeco qaadaya inuu arrinkaasi yahay munaafin litacdiim illahi lmuqawin litawxiid oo ilaahay subxaana watacaala mansilo iyo derajo hoose ayaa dejisay marka tiri ilaahay ow hebel iga shafeeco qaad oo manziladii makhluuqaad ka dhigtay mansilada sarraysa mansiladii ilahayna waxaad ka dhigtay ta oo shaaficaya almashfuuc ilayhiga keebaa sareeya ka shafeeco qaadaya iyo ka weeyaan eh, laga doonayo wax eh, cid looga shafeeco qaadaya cid erge looga noqonayo ka cid erge looga noqonaya sareeya sooma marka ilahi haddaad shaafici ka dhigto makhluuqiina mashfuuc ilayhi aad ka dhigto waa suwa adab maca allah waa arrin ilaahay isdiidayaan waana waana tanaqus limaqaami rububiyat اllahi subxana wa tacaala waa in hoos loo dhigay maqaamkii rabbinimo waana dariicatu ila shirk bayaan ana jacala allahi shaafican cinda axad min alkhalqi munaafin litacdiim illahi lmuqawin liltawxiid wa dariicatu ila shirk lima fi dalika min tanaqusi maqaami rububiya lannahu jacala martabata alkhaaliqi adna min martabati lmakhluuq wa rafaca almakhluuqa ila fawqi mansilati اlkhaaliq sidaas ayaa ahlucilmigu ay sheegeen sida sicdi iyo sheekh ibn cuthaymiin iyo raxmat ullaahi caleyh arrinta alistishfaacu billaahi xukunkeedu waa maxay waa amru muxaramun waa arrin aan banaanayn sababta aanay u banaanayna waa taanu sheegnay waa amrun oo yunaafi tacdiim allah fihi tanaqusun lirububiyat illahi subxana wa tacaala xataa qofku haddaanu qasdin lafdi ahaan oo waxaan banaanayn oo ereygu hadduu yahay erey shareecada khilaafsan qofkan ku hadlay yaanu macnaha khaldan ula qasdiinbe waa la inkiraya walihaada saxaabadaas aynu xadiid ku arki doona hadalkan yidhi faina nastashficu billaahi calayk ilaahay baanu ergeysanaynaa anu adiga erge kaaga dhiganayna suu nooga kaa shafeeco qaado waxay u jeedeen ilaahay baanu weydiisanaynaa inuu noo kaa sakhiro oo ku waafajiyo inaad noo ducayso roobdoon aad noo samayso saasay ujeedeen maca dalika nabigu alayh salatu salaam hadalkoodu waa inkaray musanifku hal xadiidu baaba ku sheegay can jubayr ibni mucimin qaal jaa waxaa yimi carabiyun reermiyey linabiyi buu yimi sala اllah alay wasalam faqala wuxu uhi ya rasuula allah nahakat ilanfusu ay halakat alanfus nafi way halaagsameen macana way daciifeen way taag daraadeen wa jaaca alciyaalu ciddii la quudinayeyna waa gaajoodeen wa halakat ilamwaalu xoolihiina waa baaba-een fastasqi lanaa rabbak rabbigaa nooga roobdoon fa innaa inagu nastashficu billaah ilaahay baanu ergeysanaynaayo calayka adiga ergaanu kaaga dhiganayna ilaahay baan odhanaynaa ilaahay nebi maxamed erge nooga noqo hanoo duceeyey roobdoon hanoo sameeyey wa bika wanastashficu bika adaanu ku ergeysanaynaa cala allah ilaahay erge nooga noqo aanu ku odhanaynaa oo mar ilaahay baan leenahay ilaahayow nebigaaga erge nooga noqo si noogu roob doono marna waxaanu leenahay nebi maxamedow ilaahay erge nooga noqo roob roob noo weydii oo ilahay nooga shafeeco qaad faqaala nabiyu sal اla alay waslam nebigu wuxu uhi subxaana allah subxaana allah famaa zaala kama suuli yusabixu inuu subxaana allah yidhaahdo xataa curifa dalik ilaa arinkaa laga gartay fii wujuuhi asxaabihi aaabadi saxaabadiisa wejigooda uma qaala wuxuu hi anabiyu sal اla alay wasalam wayxaka halaagaagi a tadri miyaad garanaysaa ma allah ilaahay cidda uu yahay ilahay cadamadiisa iyo ina shana allahi ilahay arrinkiisu acdamu waa ka weye min dalika arrinkaa ilaahay waa ka darajo iyo manzilo sareeya waana ka weyi in erge ilaahay laga dhigto la idhaahdo khalqiga nooga shafeeco qaad innahu arrinku wuxuu laa yustashfacu bilah ilaahay lama ergeysto erge loogama dhigto calaa axad min khalqi axad khalqigiisa ka mida ah. wadakara alxadiidu xadiidku waa xadiid dheer wey waa xadiiu laiid ayaa la idhaahdaa uu ku magac dheeriyey xadiiu laiid rawahu abu daawuud musanifku raxima llahu tacala xadiidkan wuxuu kusoo naqilay bilmacna lafdiga sunane abu daawuud uu ugu qoran yahayna lafdigan musanifku matniga ku qoray waxyaaba uu kaga duwan yahay ayaa jirta lafdigan uu musanifku matniga ku qoray wuxuu u dhow yahay lafdiga xadiidka uu ku wariyey lalakayi fi sharxi usul ictiqaad ahli sunati waljamaca kadalika albeyhaqi fi lasma xadiikana waa xadii macruuf wey xadii اaطi baa la hahdaa kutub اlmuctaqad liahli الsunana badankeeda uu ku qoraya xadiikani waxaa xadiidka ku sugan masalada waxa weeyaan fawqiyaة الlah istiwaaء calى carshi masaladaasay ahlusuna u deliishadaan wayaruduuna bihi calى اjahmiya waxayna ku radiyaan jahmiyada xadiidku xagga sanad ahaan waa daciif waayo sanadkiisa waxaa ku jira jubayr ibnu maxamed ibnu jubayr ibnu mucim waana nin waxa weeyaan majhuula bukhaari ibn abi xaatim bukhaari wuxuu ku sheegay taarikh lkabiir ibn abi xaatim fi jarx watacdiil walam yadkuruu fiihi jarxan walaa tacdiila markaa macnaheedu waa majhuul ninkaas waxaa kaloo sanadkiisa ku jira maxamed ibnu isxaaq saaxibu sira waana mudls waqad cancan cillo kalena waa ku jirtaa tafarada bihi xadiidkan warintiisa waa la keliyo wuxuu la tafarudana culimadu ma aqbalaan oo sida alkhaiib uu ku wariyay fi taarikhi baghdad imaamu axmed baa la weydiiyey hal taqbalu bixadiiin tafarada bihi ibnu isxaaq miyaad aqbalaysaa xadiid uu warintiisa la keliyooba ibnu isxaaq faqaala la aqbali maayo bukhaarina xadiidkan ashaara ilaa tadciifi hada alxadiid waayo xadiidkan bukhaari wuxuu ku wariyey kitaabkiisa altaariikhu alkabiir haddaad aragto xadiid uu bukhaari altaariikhu alkabiir ku wariyeyna had jeer de xadiidka wuxuu ku keenayaa fii tarjamati raawi buu ku keenaya raawi tarjamadii marka lam yadkurhu fi taariikh alkabiir ilaa liyadulla calaa wahni raawi raawigiisani inaanu ahayn mid looga qaateen ama xadiidkiisa la aqbali karo si u muujiyun buu halkan ugu sheegay culimada daciifisa waxaa ka mid a ah ibnujawsi iyo almundir iyo alxaafid adimishiqi albayhaqi ibnu casaakir laakiin xadiidku xagga macnaha waa saxiix weeye waxyaabaha xoojiyana waxaa ka mida ah talaqi asalaf wa ahlu sunna lahu bilqabuul usaynu sheegnay ahlu sunna yatadaawaluunahu wayastadiluuna bih wayruduuna bihi can اljahmiya shekhuislaam ibnu taymiya aad buu xadiidkan u difaacay oo talaqi salaf wاlkhalaf lahu bilqabuul baanu ka dhigay daliilka sixadiisa xagga macnaha kitaabkiisa talbiisu bayaanu talbiis اljahmiya juska saddexaad sabxada laba boqol iyo shan iyo konton culimo badano saxiisina waa jiraan saa ibnu taymiya ibnu xibaan ibnu khuseyma ibnu xasm khaaabi culimo badan baad eh, taxiixisay alistishfaacu billahi calaa khalqii xukunkiisu waa maxay sanu sheegnay waa muxaram soo ma cilatu taxriim waa maxay cilat taxriim waxa weeye ana shaafica daacin wa cidda la idhaahdo ii shafeeco qaad oo ii ergee waa saa'il sooma waa cid wax ii weydiide oo ii bari oo ii ducee macnaheedu waa sidaa wallahu ajalu min an yadcua wayasal axada min khalqi marka ilaahay marka la idhaahdo ilaahayow hebel iiga shafeeco qaad macanaheed waa hebel ii bari wax ii weydii waa ka wenye inuu wax weydiista axad khalqigiisa ka mida allahu huwa almadcumu wاlmas-uulu subxaanah ilahay waa ka isaga la barye wax la weydiisto axad ah khalqiga ka mida ma baryo khalqiga ilahay waxbuu amraa waxaa sameeya buu dhahdaa sababta labaadee loo diidaa listishfaca bilahi calaa khalqina waa ana shaafica laa tajibu aacatu ka shafeeco qaadaya miyay waajib tahay in ergadaa laga aqbalo waajib wallahu munazahun can dalik marka ilahay markaad leedahay ilah noqo shaaficina arrinkii uu yahay in ergadiisa la aqbalo ama in la celiyo oo la radiyo dee ilaahay waxaad ka dhigtay mid amarkiisa la qaadan karo lagana tegi karo wallahu munaزc can dalik falamru kulluhu biyadi sidee ilaahay cidi u diidi kartaa iyadoo arrimahoo dham ilahay gacanta ay ugu jiraan wamaa shaa allahu kan wamaa lam yasha lam yakun arrinka saddexaad ana shaafica adnaa martabata min almashfuuci low ka shafeeco qaadaya uu ka darajo hooseeya almashfuuc ilayh ka cid kale erge looga noqonayo ee looga shafeeco qaadayo wallahu hadii ilaahay o hebel iga shafeeco qaad maxaanaheedu hebel w ka wuu kaa sarreeya bay noqonaysaa dee ilaahayna cid ka sarreysaa ma jirto daata ahaan iyo manzil ahaanba ilaahay khalqigiisa oo dhan waa ka sarreeya shekhulislaam ibnu taymiya majmuucu fataawa juska koowaad saaa saddex boqol iyo lix iyo toban wuxuu ku uhi qawluhu nastashficu billahi caleyk ayuu inkiray nebigu walam yumkin qawlu nastashficu bika cala allah in la idhaha nebi allow ilaahay nooga shafeeco qaad muu inkirin wuxuu inkiray in la dhaha ilaahayow makhluuqa iga shafeeco qaad lianna shafiica yas'alu mashfuuc ilayh ka shafeeco qaadaya wuxuu baryaya wax weydiisanayaa ka uu kale uga shafeeco qaadayo wuxuu weydiisanaya an yaqdiya xaajat aalib wallahu tacaala laa yas'alu axada min cibaadihi an yaqdiya xawaaija khalqih ilaahay axad khalqigiisa ma weydiisto oo kama baryo o kama dalbo inuu khalqi kale baahiyihiisa gudo oo arrimo waxa weeyaan uu fuliyo marka arrintaa noocaasi waa suu adab maca allah waayo jaa caraabiyun waa waaxid alacraab wahum sukaan lbaadiyati min alcarab carabta miyiga degta ayaa acraab la dhahda nuhikat ilanfus bidam الnuun ay juhidat wadacufat min qilaة اlmaطr wاlkhasb lafdiga abi daawuudna waxaa ku sugan jahdat min aljahdi bay ka timi bifatxi اljiima bimacnaa mashaqo iyo dhibaato iyo kadeed baa asiibay wajaca alciyaal ay man nuciiluhu min kibaari wasikaar ciddaan masruufayne weyaan macnuhu caruurun maaha ha waaweynadaan maha yaryaraadaan ciyaalu rajul waayo man yu man yumawinuhum waa cidda uu masruufo min zawjatin aw waladin aw waalidin aw cabdin marka waa kinaayatu can qilat lmaطri warisq waalakat ilamwaal alati tanmuu min almaطr xoolihii markaa roobka ku noolaanayey waa halaagsamay riwaayadda abi daawuudna waa halakat اlancaam fastasqi lana rabaka e uطlb min allahi an yasqiyana biinzaali اlmaطr tana basi ma leh nabiga waa laga dalbi karaa inuu duceeyo ku duceeyo ilahay roob keeno faina nastashficu biاllahi calayk ay najcalu shafiica lana cindak ilahay baanu ka dhigaynaa mid adiga nooga kaa shafeeco qaada si aan ujeedadayada u gaadhno wa bika calى اllah ay naطlubu minka an takuna shaafica lana cinda allah adaanu ku weydiisanayno ilahay nooga shafeeco qaado nabigu muxuu yihi subxaana allah subxaana allah isticdaama lihada اlqowl subxaana allah waxaa la ihahdaa wax weyn oo dee xun oo laga fajaco marka la maqlo marka calى sabiili اlisticdaam walinkaar buu nebigu hadalkan u yihi wa calى sabiili tanziih اllahi cama laa yaliiqu bih inuu ilaahay ka hufu ka nazo waxa aan ku habboonayn waa min jacli shaafican lilkhalqi cinda arasuul in ilaahay laga dhigo mid khalqiga ergow noqonayo rasuulka ergowga noqonaya subxaanana waa ismu masdar mansuuba wuxuu mansuub ku yahay calaa anahu mafcuul mulaq wuxuu ka yimi sabaxa yusabixu tasbiixan waana maakuudu min asabxi asabxuna fi lugati اlcarab waa alibcaadu fi ljari inuu aada u ordo meel fogoradka uu ku tago farasun sabuuxun bay yidhahdaan carabtu ay sariicun fi ljali marka macnuhu waxa weeye subxaana allah ubcid allaha camaa qulta kula albucd ilaahay subxaana watacaala ayaa waxa aad tidhi aada aan uga fogeynaya wey maanaa waxaan muujinaya in ilaahay waxa aad tidhi aada uu uga fogyahay inuu noqdo mid khalqiga u shafeeco qaada oo khalqi kale uga shafeeco qaada lanna hada mima laa yaliiqu billahi subxana wa tacaala curifa dalika fi wujuhi asxaabi ay curifa min hadihi alkalima ashaniica fi wujuhi asxaabi rasuulillah rasuulku subxaana allahi buu ku celceliyey ilaa saxaabadu ay ka cadhoodeen hadalkii la yidhi oo cadhadaasina wejiyadooda ay ka muuqatay oo nebigu celcelintaa uu ku celceliyey subxaana allah ayaa waxay ka fahmeen in kelmadaas uu ka cadhoodo rasuulku ka xumaaday wayxaka asal ahaan fii asli lua waa kalimatu talaxum watawajuh oo cidda naxariis loo muujinayo damqasho ayaa weyxaka lagu idhaahdaa cid aada u naxariisanayso damqanaysa markay halaag ku dhacdo ayaa weyxaka lagu idhahdaa oo weliba halaag aanu mudnayn marka uu ku dhaco waqad tuqaalu lilmadxi lakiin halkan maxaa looga jeedaa madxina loogama jeedo taraxumna loogama jeedo waa lizajri walinkaar waylaka ayay halkan lamid tahay oo inkiraad baa looga jeedaa laa yastashfacu billahi cala axad ilaahay cidna erge loogama dhigto in allaha acdamu min dalikana waa tacliilkii waayo ilaahay waa ka weyn yahay in erge laga dhigto la idhaahdo hebel nooga erge wجه dilaalة hada الxadيث عalى maqsud الbاb أna فيhi cidaة wujuه tadul عalى qبح الاsتiشhفاaci bالlahi عalى khalqi ilaa lix weji baa xadiidkan ku sugan oo tusinaya inay xaaraan tahay fool xun tahayna in ilaahay erge khalqiga looga dhigto kow tasbix النabiy عalيه الصلاaةu وaسلاam subxaan الlahi yihi weliba ku celceliyey subxaan الlahi uu yihi ha laba takriiru التصbيح addaal calaa qadabihi min hadi maqaala kucelcelinta uu ku celceliyay tasbiix tusinaysa inuu kelmaddaa ka cadhooday qowlu wayxaka waana kalimatu waciid watahdiid iyaduna taxriim bay tusinaysaa istinkaaru lidalika biistifhaami linkaar inuu maqaaladaa inkiray oo istifhaam inkaariya uu isticmaalo u yihi atadri ma allah ee ataclamu wa tacrifu ma allah ay maa cadamat llahi subxana wa tacaala oo uu sheegayna weliba xadiidku waa saynu sheegna waa mukhtasar markuu matniga ku yaala wuxuu sheegay waxyaaba ilahay cadamadiisa tusinaya inuu yihi ina carshahu calaa samaawaati haakada qaala biasaabicihi ilaahay carshigiisu sidaasuu samooyinkiisa ugu soo foorara sida qubadoo kale ayuu ku yahay samooyinka ta bayaan ana hadi lmaqaala laa taliiqu ila billah in aan hadalka noocani ilaahay laayiq ahayn buu caddeeyey ina shan allahi acdam min dalika buui lix nafyuhu sariix lidalika waa diiday hadalkaas wuxuui inahu laa yustashfacu billahi cala axadi min khalqih marka lixdaa wajiba waxay kusinay calaa taxriim اlistishfaaci billahi cala axadi min khalqihi qaala fiihi masaa'il alأulaa inkaaruhu inkirista nebigu uu ku inkiray calaa man qaala kii yidhi nastashficu billahi calayk ilaahay baanu ergo ka dhiganaynaa oo adiga inooga kaa shafeeco qaado aan weydiisanayna nebigu waa kaa ku inkiray yihi subxaana allah atadri ma allah inahu laa yastashfacu biاllahi calى axadi min khalqi athaaniyatu tagayuruhu isbedelka uu isbedelay nebigu tagayuran isbedel curifa laga dheehday fii wujuhi asxaabi min hadi اkalima ay min ajli hadihi اlkalima fama zaala yusabix xata curifa dalika fi wujuhi asxaabi marka waa kelmad tunaafi tacdiim allahi subxana watacaala saa ogeed ba rasuulku aada uga cadhoodu aada u inkira ahaaliatu anahu lam yunkir ma inkirin qowlow nastashficu bika cala allah hadalka yidhaahdeen rasuulka ilaahay adaanu kaa dhiganaynaa mid ilaahay nooga shafeeco qaada lianna hada amru yaqdiru calayhi nabiyu alayh sala sl rasulku taa waa awooda inuu ilaahay dadka u baryo ilaahay addoomahaagii baan ergo ahay roob alraabicatu atanbiyu baraarujinta laysku baraarujiye calaa tafsiiri subxaana allah oo sidee laysugu baraarujiyey subxaana allaahida uu nebigu yihi calayh isalaatu asalaam iyo subxaana allaahida waxaa sabab u ahaa isku xig tafsiirka subxaana ayaa ka soo baxaya oo ina shaana allahi min dalika iyo subxaana allah marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaysa subxaana macnaheedu inuu yahay أن الlaha muنزه عan kuli ma yunaafi cadamathu ilaahay waa ka fogiyo waa ka hufan yahay wax kastoo weynadiisa ay isdiidayaan marka fayajibu tanزih اlahi ama laa yaliiq bjalaalh cadamatih alkhaamisaة ana اmuslimiina muslimiintu yasأaluunahu salى الlah alay sl inaga waxay weydiisan jireen alistisqاء inuu roob doono an yطلبوuna minhu fي xayaatihi an ystasقي اllaha lahu waa intuu noolaa ayaa waxay weydiisan jireen inuu ilaahay u baryo ilaahay roob u weydiiyo hal facaluu dalika baعda mowti markuu rasuulku dhintay kadib miyay saa sameeyeen oo intay marka abaari dhacdo qabriga nebiga dul tagaan odhan jireen rasuulka ilaahayow ilaahay noo baryo roob noo weydiiy haye may samayn jirin wadaliil maxaa u daliilan saa samayn jirin daliilmahaysa adu sooba haye ha waa laynoo soo warin laha hadday sameeyeen waan gartay yaعnaa lam yunqal dalik walaw facaluu lanuqil ila waa amar diiniya soo ma haye tafadal a na yanaa bal ruwiya bilasaliid صaxiix anahum cadaluu can dalika ilaa gayri inay sameeyeen iska daaye in arrintaa ay ka tegeen oo ay mid kale uga leexdeen baa asaniidda saxiixa lagu soo wariyey cumar ibn khaaab radi allahu canh si bukhaari saxiisa ku wariyey inaa kunaa nastasqi binabiyik saasuu yihi waxaanu ahayn nebigu markuu noolaa isagaan weydiisan jirnay inuu ilaahay roob noo weydiiyo binebiyikana loogama jeedo bidaati nebiyika biducaai nebiyika baa looga jeedaa waxaana taa caddaynaya dee axaadiidaa fasiraysa sida ay nebiga calayh isalaatu salaam ay ugu roobdooni jireen inaan ahayn inay ilaahay daatadiisa ama jaahiisa ay ku beri jireen ay ahayd inay ku tawasuli jireen nebiga ducadiisa sida xadiidkan oo kale iyo xadiidkii anasa saxiixeynka ku jiray ninkii caraabiga ah masaajidka soo gala ee abaarta ka cawday ee nebiga alayh salatu salaam ducada ka dalbay marka macno hadalka cumar waa nebiga hadda waa dhintay nastasqi bicami nebiyik oo cabaasa haddii nebigu markuu dhintay la weydiisan karo duco iyo roobdoon iyo wixii la halmaala qabrigii nebigaaba agt agtooda ahaa intay u tagaan ama iyagoo ka fogba ma idhaahdaan rasuulka ilaahay ilaahay noo bari limaada cadaluu can nabiyi ilaa cabaas walimaada cadala mucaawiya radi allahu canhu can inabiyi ilaa abilaswad isna abilaswad buu ayuu ihi noo roobdoon ducadiisa ilahi subxana watacaala uu ugu tawasulay marka musanifku raxima llahu tacala markuu leeyahay ana almuslimiina yasaluunahu alistisqa fii xayaatihi saas ayaa loo jeedaa kama facala cumaru maca alcabaas wa mucaawiya maca yaziid bin alaswad aljurshi walihada shekh bn cuthaymiin wuxu uhi markuu masaladan sharaxaya wa hada fi xaali xayaatih ama bacda wafaatihi falam yakunuu yafcaluunahu liannahu salى اllah alay slam inqaطca camalu binafsihi wa cibaadatihi ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس قال رحمه الله baabu ma shaygii buu u baab yahay adilada ahaa ee jaa urada kusoo arooray fii ximaayati الnabiyi salى الlaه alيه waslam nabiga ilaalintiisa xima tawxiid seeraha tawxiidka uu ilaaliyey iyo wasadihi wixii ku soo arooray xidhista nebigu uu xidhay ummadda uu ka awday uruqa shirki wadooyinkii shirkigu u soo maraayey baabkan ashkala calaa bacdi shuraax qolooyin kitaabka sharaxay qaarkood buu ka ishkaal galay laba ishkaal baanay ku soo arooriyeen ishkaal koowaad wuxuu yahay waxay yidhaahdeen baabkani takraar buu noqonaya iyo kusoo celcelin waayo dee baab hore ayna soo maray oo ahaa baabu ximaayat الnabiyi salى اlه alيه wasalam janaab الtawxiid baabkana ximaayat tawxiid buu ka hadlaya kaasina ximaayat tawxiid buu ka hadlay markaa min baab takraar buu gelaya bay dhahen wejiga labaadna waxay yidhaahdeen abwaabtii soo socotay oo dhan iyo baabkan baabka ka dambeeya waxay ku tacaluqaan oo ay ku saabsan yihiin tacdiim اllahi subxana wa tacaala iyo ilaahay weyneyntiisu inay tahay amru muqawin litawxiid arin tawxiidka xoojiya faqdu tacdiim illaahi aw naqsuhuna inay tahay dariicatu ila shirk in qofka qalbigiisa laga waayo ilaahay weyneyntiisa ama weyneynta ilaahay ee qalbigiisa ay ku yaraato o ay nuqsaantaha inay wado tahay shirkiga bal waa acdamu wasiila ila shirka marka in la kala dhexgeliyo abwaabtii mawduuca qura ka wada hadlaysay ile baabka uu kitaabka ku khatimayna tacdiim ullahi ayuu ka hadlayaaye iyaduna waa arrin aan fiicnayn bay yidhahdeen laakiin labada ishkaalba waa la xallin karaa sia loo xalinayna insha allahu tacala waynu sheegi doonaa waxaanay ku caddaanaysaa in maqsuudka iyo ujeedada baabkan kitaabka sheekhu ugu dhigay la fahmo maqsuud lbaab waxa weeye bayaan ana alguluwa fi lmakhluuq waa in la caddeeyo guluwiga talaxtagga lagu sameeyo makhluuqa wa rafcahu fowqa mansilati iyo in laga kormariyo darajadiisa alatii anzalahu llahu iyaah darajada ilaahay uu dejiye in laga kormariyaa munaafin likamaali tacdiim illah inay tahay mid ay isdiidayaanoo ka hor imanaysa ilahay weynayntiisa waajibka wadaricatu ila shirki inay tahay walihada nahaa canhu rasuulu llahi ximaayata litawxiid si awgeed baa rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu nahyiyey quluwiga lagu sameeyo makhluuqaadka iyo mansilada darajooda in la dhaafiyo wuxuu u nahyiyeyna waa ximaayata litawxiid marka abwaabtii hore oo dhan maxaynu kusoo arkaynay arrimo uu rasuulku alayh salaatu wasalaam diiday arrimaha maxaa loo diiday likownihaa munaafiya liasli tacdiim illahi aw kamaalihi soo ma te arrimo meesha ka saaraysa ilaahay weyneyntiisa asalkeedii ama kamaalkeedii iyo dhamaystirankeedii mar hadday sidaa tahayna dee way iska cadda inay waddo u noqonaysa shirkiga iyo sabab waayo marka baabkana waa fi hada mawduucun isaguna oo isna wuxuu sheegayaa un in diiday alguluwa fi lmakhluuq in makhluuqa lagu sameeyo ammaantiisa wixii la halmaala oo darajadii mansilada ilaahay dejiye la dhaafiyo oo arrintaasi ay tahay mid ilaahay kamaalkiisa iyo tadi eh, kamaalka tacdiimkiisa dhamaystiranka ka hor imanaysa shirkigana wadaw ah waana sida markaa ay u fasireen ardaydii sheekhu sida sulaymaan ibn cabdillaahi iyo ardaygii sheekha awowna u ahaa iyo cabdiraxmaan ibn haddaad taysiirka hegtay haddaad fitxulmajiidka hegtaba baabkan horta si kooban bay u sharaxeen oo abwaabta kale siay u sharixi jireen ka yara duwan aada bay u khulaaseeyeen xataa ereyada xadiidka iyo ma sharixin waxaanay ku khulaaseeyeen in ammaanta uluwigu ammaanta uluwi sabab u noqon karta inuu nebigu diiday alayh isalaatu wasalaam waana taa aynu sheegno in maqsuudka baabka uu yahay in la caddeeyey uluwiga makhluuqa lagu sameeyo mansiladiisa darajadiisa la dhaafiya weynaynta ilaahay mid ay isdiidayaan inay tahay shirkigana wada u ah arrinta markaa labaad oo ah baabkan baab lamidabaa hore usoo marae miyaanay takraar noqon ahayn inuu musanifku raximah llahu tacaala uu ku soo celiyey taana waa laga jawaabay waxa la yihi labada baab farqi baa udhexeeya tandiidkaba soo laba baab musanifku kuma sheegin ya baabu qowl اlahi tacaalى wmin الnaas man ytakid min duni اllahi andaadan yuxibunahum ka xub illah iyo baab kaloo tandiidka ka hadlaya maxay u kala duwanayeen labadaa baab waxay isku waafaqsanayen labaduba inay tandiidka ka hadlayaan tandiidku waa masayn ilahay in makhluuq loola masayo laakiin maxay ku kala duwanaayeen haye fadal haye haye marka waxaad leedahay waa caam iyo khaas bay isu yihin yaa waafaqsan yaa khilaafsan haye ya صح ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله التنديد الاكبر وي شرك الاكبر كا باب كلنا شرك الاصغر انت الذي اجبت واصبت نعم وسداس marka labada baab aslu tandiid bay wadaagaan noocu tandiidna waa kala duwan yihin labadan baabna saas kale waxay wadaagaan asluximaaya labada baabba waxay tusinaya nebigu alay isalatu salaam inuu tawxiidka aada ilaaliyo wax kasta oo sababu noqon kara lizawaali tawxiidi aw naqsi inuu umadda uga digay ku kala duwan yihiin laba weji wejiga koowaad ana albaab alawal fi ximaayati tawxiid min alafcaali almuadiyaةi ila shirk baabka hore wuxuu ku saabsan yahay towxiidka in laga ilaaliyo afcaasha afcaasha shirkiga wadow ah wa hada اlbaabu fi ximaayat الtawxiid min alaqwaali اlmuusilati ilى shirk baabkana wuxuu ka waramayaa in towxiidka laga ilaaliyo hadalada shirkiga wadada iyo wasiilada u ah marka albaab اأwl waa fi afcaal wahada اlbaabu fi اaqwaal kaasi waa weji culimada sheegtay waxaa kamida sicdiyu raximah اllah wاlfarqu bayna اlbaabeyni ana اlأwla fiihi ximaayaة التwxiidi bisadi الطرق الficliya whada اlbaabu fiihi ximaayatuhu wasadhu bالتأdubi wالtaxafudi bاlaqwaal taas ka farqiga koowaad waa kaas uu sheegay asicdi raximah اllah fakulu qowli yufdi ilى اlguluw اladi yukhshى min اlwquuc fi الshirki fainahu yatacayan اجtinaabu walaa yatimu الtawxiid ila bitarki wejiga labaad ana alأwla fi ximaayati tawxiidi nafsihi baabka hore wuxuu ku saabsan yahay tawxiidka laftiisa in la ilaaliyo waayo baabka hore muxuu ahaa baabu ximaayati الnabiyi lijanaabi الtawxiid lijanbi الtawxiid janaabu shayna waa jaanibuhu jaanibu shay min ashay nafsi marka baabka hore waa ilaalintuu nebigu ilaaliyey tawxiidka laftiisa wa hada baabu fii ximaayati xima tawxiid baabkana wuxuu ku saabsan ilaalinta nebigu ilaaliyey tawxiidka hareerihiisa iyo inta ka agdhow marna shayga laftiisun baa la ilaalinayaa in isaga la taabto marna aagga ku xeeran oo dhan baa la ilaalinaya in loo soo dhowaado ayaa laga hortegayaaba marka baabka hore waa fi ximaayati tawxiidi nafsi baabkanna waa dee janaabi tawxiid baa la yihi janaabu shayna waa minhu isaguu ka midi ah. baabkanna waa fi ximaayati maa xawla tawxiid oo lama odhan baabu maa jaa fi ximaayati mustafa atawxiida ama janaab tawxiid ee muxuu yihi xima tawxiid xima shayna ma minhuba la laysa minhu waa waa maa xawlahu wayaqrubu minhu farqigaa labaadna waxaa sheegay sheekh fawsan raximah llahu tacaala xafidahu llahu tacaala wuxuu yihi fahunaaka araada musنif raximah llah an yubayina ximaayat nabiy litawxiidi nafsi an yaqaca fiihi shirku wahuna araada an yubayina araada an yubayina ana nabiya xamaa maa xawla اtawxiid bacda ximaayatihi tawxiid inuu ilaaliyo tawxiidka hareerihiisa markuu tawxiidka ilaaliye kadib wa hada min baabi alcinaayati taamati bishani tawxiid ximaayatu shay waa xifduhu camaa yanqusuhu aw yanquduhu waa in shayga laga ilaaliyo laga xifdiyo waxa nuqsaaminaya ama suulinaya xima tawxiidna waa maa xawla tawxiid wa sadihi ay mancihi uruqa shirk uruqu shay alashya alatii tuusilu ilay waxyaabaa dadka shirkiga wadooyinka dadka shirkiga gaadhsiiya duruqu shirki markaa waa alwasaail wdaraa'ic almufdiyatu ila shirk musanifku baabkan laba daliil buu ku sheegay daliil koowaad can cabd llaahi bni shakiir qaala wuxuu yihi inطalaqtu waan dhaqaaqay fii wafdi bani caamirin xaalo aan markaa kamid reer banu caamir ilى nabiyi sal اla alay waslam nabiga xaggiisaan u kacnay faqulnaa waxaan hi nabiga gaadhnay anta adigu sayidunaa baa tahay faqaala wuxu uhi nabigu asayidu allahu asayidu sayidku allahu ilaahay oo qura weeye tabaaraka watacaala asayidu huwa allah xasri baa ku jira sayidku waa ilaahay un qulnaa waxaanu hi wa ka noogu dheeraad badan fadlan xagga dheeraadka yaani xagga darajada iyo mansilada wacdamunaa baa tahay ka noogu weyn dawlan sharaf iyo waxbixin faqaala wuxuu uhi quluu dhaha biqowlikum hadalkiinaas aw bacda qowlikum ama hadalkiinaa barhki walaa ystajriyanakum shayطaan shaydaankuna yaanu wakiil idinka dhiganin bimacnaa wuxuu isagu doonayey kuwa u yidhaahda yaanu idinka dhiganin shaydaanku yaanu afhayeen idinka dhiganin rawahu abu dawuuda bisanadi jayidi wakadalika akhrajahu النasaaئiyu fi اlkubrى وakhrajahu axmedu fi musnadih wاlbukhaariyu fi اladab اlmufrad waana xadiid صaxiixa alxaafid ibn xajar wuxuu yihi fi fatxi اlbari waqad صaxaxahu غayru waaxidi buri ibn muflixna fi اlaadaab الsharciya wuxuu sheegay inuu xadiid صaxiixay صaxixu sheikh اlalbaniyu fi صaxiix اljaamic wa sheikhuna abu cabdiرaحman اlwaadici fi صaxiix اlmusnad ma laysa fi صaxiixayn wfd wfd bani caamir almuraadu bilwfd wa aljamacaة min الnaas aladiina kaanuu yatuuna nabiy mubaayacati cala islaam waa koox dadoo dee cid u taga oo arrin ugu taga marka cidda wafdi nebiga ugu timi waa koox dada oo nebiga u yimi si ay islaamnimada ugula ballamaan anta sayidunaa ba asayid waa maakuud min asudad macnahuna waa alcadm walmakaan alcaaliya kii noogu sarreeyey baa ti wayaan macnaheedu noogu sitay ee noogu darajo sarreeyey alqaadi ciyaad wuxuu ikmaalmuclim ku yihi qiila asayid aladii yafuuqu qowmahu sayid waxaa dhaha ka qowmkiisa ka sarreeya waladii yufsacu ilayhi fi shadaa'idi marka arrimaha adage ay yimaadaanna isaga lagu irkado a maxaa talahaysa maxaa arrinkaa ka qaban karta afdalunaa fadlan ay maziyatan wa martabatan yacnaa ka iyo darajada ay kala sareeyaan ka u badsaday baa tahay macno wey acdamunaa awla acdamunaa sharafa waginan wacaطaa'an waxaa tahay kaayaga noogu weyn xagga sharafta qaninimada iyo waxbixinta oo aطawlu bimacna اlghina ayuu u yimaadaa waman lam yastaطic minkum طawla ay hinan an yankixa almuxsanaat wayakun bimacna اlcadama غاfir الdنb وqاbil الtوb شhdيd العقاab di طwl di طwl macnaheed waa maxay ay di اlcadamaةi والغinى ka weynidii qaninimada u saaxiibka marka acdamuna شharفa وaginan saasay ujeedaan nebigu muxuu ugu jawaabay السyid الlah ilahay un baa sayida maanaa cid kale sayid maaha miyaa may maxanusaa maha macnuu waxa weeye الsiyaadaة الkaamilaة almuطlaqaةu lilahi tacaala sayidnimada dhamayska tiran ee mulaqa ee aan kala harhsanayni ilahay un bay usugantay cid kale oo leh siyaada kaamila mulaqa ma jirto marka ma aha inuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam jamiica siyaada uu ku xasrinayo ilaahay wuxuu ujeedaa asiyaada alkaamila almulaqa buu ujeedaa wاlkhalqu jamiicuhum cabiidu lahu waa sayid haddii ilaahay lagu iطlaaqo bimacna almalik wاlmawla wاrabi wey sida ibn اlqayim badaacu fawaidka uu ku yihi marka ilahay isagun baa rabbiya weyaan maa isagun baa maalik isagun baa mawla ah alkhaaabi wuxuu ku uhi fi macaalim الsunan qowluhu asayid اllah yuriidu ana الsudada xaqiiqaة lilahi caza wajal wa ana اlkhalqa kulhm cabiid lah waay waxaa ku xiga quluu biqawlikum soo ma quluu biqawlikum macnaheedu waa maxay culimadu laba qowl bay ku leeyihin jumladdaa macnaheeda qowlka koowaad wuxuu leeyahi macnuhu waxa weeye yani quluu hada alqowl hadalkan dhaha hadalkan ah anta sayidunaa wa afdalunaa fadla wa acdamunaa tawla aw bacdahu dhaha ama barhkii dhaha oo maanaa tusaale ahaan dee barhkii muxuu noqonaya anta sayidunaa buu noqonaya ama anta sayidunaa wa afdalunaa fadlan dhaha marka hadalka aad tidhahdeen laftiisa dhaha wax dhibi kuma jirta hadalkaa inaad tidhaahdaan waayahay walaa tubaaliquu fii madxi laakiin iska ilaaliya hadalkaas yaanu sabab idinku noqon inaad ghuluwi iyo talaxta ku samaysaan ammaantayda baxaydu tamdaxuunanii bishayin yaliiqu bilkhaaliq walaa yaliiqu bilmakhluuq ilaa aad gaadhaan inaad igu ammaantaan wax khaaliqa un laaiq iyo munaasib ku aan makhluuqa laaiq ku ahayn sidaa waa lagu fasiray macnaheedu muxuu noqonayaa iqraaru min min الnabiyi lahum calى qowlihim iqraaru min الnabiy alayh الsalatu asalaam calى qowlihim inuu hadalkooda nebigu ogolaaday soo ma quluu biqowlikum oo ah anta sayiduna iyo inta ka dambeysa ama berhkii dhaha alqari fi mirqat mafatix wuxuu ku uhi waa sharxu almasaabix quluu biqowlikum ay majmuuca maa qultum hadalkaasoo dhan wada dhaha anta sayiduna wa afdaluna fadla wa acdamuna طawla aw hada اlqowla wanaxwahu dhaha hadalkaa iyo wixii shabaha kaas waa tafsiir xukunka ka dhalanaya tafsiirka waa maxay inay banaan tahay anahu yajuusu iطlaaqu lafdi sayidi calى gayr اllah ila nebigaaba iqraariye inay banaan tahay ereyga sayid in lagu ilaaqo loogu yeedho cid aan ilaahay ahayn soo waadix maaha waay wuxuu leeyahay quluu biqowlikum macnaheed waxa weeye waxbaa la qadarayaayo quluu biqowli ahli milatikum wa diinikum war hadalkan iska daaya anta sayidunaa iyo warkan iska dhaafa oo waxaad tidhaahdaan hadalka dadka muslimiinta ah ee diintiinan haysta lagu yaqaan oo ah inay yidhaahdaan nebiy llah rasuul llah markaa maa inu leeyahy hadalkiinan iska dhahday macnu waxa weeye kan iska daaya o hadalka muslimiinta lagu yaqaan oo ah ina aniga rasuulullahi iyo nebiyullaahi igu yeedhaan dhaha walaa tusamuunii sayidan waxaa kaloo ixtimaalaa an yuraada biqwl alqowl اladi jiئtum lahu waqasadtumuuh qawluu biqowlikum yani hadalkaad u socoteen dhaha ee wafdiga u haydeen u timaadeen oo kan iska daaya anta sayidunaa iyo afdalunaa fadlan iyo acdamunaa awlan iska daaya dacuu hada اlmadx waatuu bimaqsuudikum xaajatikum in jumladaa tafsiirkeeda laysku khilaafay waxaa ka dhashay in laysku khilaafay fii xukmi ilaaqi lafdi sayidi calaa gayr illah sayid ilaahay cid aan ahayn ma loogu yeedhi karaa culimadana waxay u qaybsameen laba qolo yidhi xadiidkani ilaaqu sayidi calaa gayr illahi maba diidayaba bal wuu ogolyiba marka uma baahnaba in la jamciyo isagiiyo axaadiida tirada badan ay kusoo aroortay ilaaqu sayidi calaa gayr illah sida nebigu inuu yihi ana sayid waladi aadam walaa fakr inuu sacd ibnu mucaad maruu ka hadlaya uhi qumuu ilaa sayidikum faanziluu in sidii baabkii hore nagu soo martay uu yihi walyaqul sayidii wa mawlaaya ha yidhaahda sayidii wa mawlaaya ha idhaahdo inuu cumar yihi se bukhaari wariye abubakar ka hadlaya Eh, anta sayiduna yan abubakr buu sheegaya sayidkaygii baata xadiidkana kuwaas uu meel la maraya kamaba hor imanayaba oo macnuhu waa sayiduna dhaha anta sayiduna dhaha culimada qaarna waxay dhahay mee xadiidkani in sayid cid aan ilaahay ahayn lagu sheegay ayuu diidaya oo anta sayiduna nebigu wuu inkiraya oo anta sayiduna iska daaya o waxay muslimiinta iigu yeedhaan oo ah rasuulullah iyo nebiyullah iyo iigu yeedhaan marka culimada mushkiladda ka hortimi waa maxay de in intaasoo xadiid halkan ay yaalaan oo ay ku jirto iطlaaqu sayidi calى gayr اllah markaa sidee loo jamcinayaa jamcintiina way isku khilaafeen watatimatu dalika fi اdarsi اlqaadim wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamed